la ilaaliyay leedahay saa darteed abwaabtani jinaayaadkan isdaba socday intooda badan waa qof waxgeystay iyo sidii wixii looga gudi lahaa marka hore inta badan waa xaqdarro markaa kadib cuquubada qofka la saarayo min jinsi ljinaayaati ka mid noqon karta iyo xuduuddana waa bixaqin sharciga ah weeye oo cuquubo uu mutaya waxay tabacan u raaciyaan fuqahadeenu saddex baab bay abwaabtan raaciyaan baab waa baab alaqdiya xukunkii iyo jinaayaduna ma kala maarmaan waynu arki doonaayo jinaayada marka la xukumayo ee xaqan uu mutay iyo ciqaabtan uu leeyahay laleeyahay dariiq sharci oo loo maro bay u baahan tahay saa darteed jinaayaadku calaaqo iyo xiriir la leeyahay baab labaadna way ku dari doonaanoo shahaadaadkii weeye maxaa caddayn noqon kara qofka marka waxyaabahan loo haysto baabtii abwaabtii oo dhan ay soo gelaysay wixii la xukumayey haddana maadaama axkaamtii sharciga ahayd lasoo gebagabaynayo wixii axkaamta xukum sharciga u baahda alqadaa iyo alyamiin iyo ashahaada saddex baab ay raaciyaan weeye baab waxaa jira fuqahada muslimiintu ku kala aragti duwan yihiin meesha uu ku habboon yahay laakiin laba dhinac labadaba xiriir la leh dhinac marka la eego waa jinaaya waxyaalo qof naf iyo maalba loo geysanayo weeye dhinac marka laga eegana asalka saa in la yeelo waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo waa baab jihaad markii lala jihaadaya dadka mudan in lala jihaado mar waa cibaado walidaalika fuqahada xanaabilada iyo qaybo lamida ah, qismiga cibaadaadka iyo abwaabulxaji ay ku daraan waxay eegeen dhinaca ah inuu jihaadku cibaadaadka ka mid yahay fuqahada shaaficiyaduna qismuljinaayaat bay keeneeno dee cibaado ha ahaado xuduudda la fulinayaba waa cibaada qisaasta la fulinayana waa cibaada tacsiirtuna waa cibaada iyadoo axkaamtani qayb cibaadaada jaanib ay wada leedahay haddana tanuu wax gaala la wadaagaayo dee meesha waxna waa la dilayaa xoolana waa la qaadanayaa marka dadaad ku duushay oo dadna ka laysa xoolana ka qaadatay midii xaq ahayd iyo midaan xaq ahayn waxay wadaagaan labadaba waa duulaan dil iyo dhiig iyo dunyo iyo xoolo iyo dad la kala qabsanayo iyo xataa cirdigii gelaysa buu la wadaagaa jihaadku saas darteed abwaabuljinaayaat buu munaasib u yahay baa ansaba labadaba munaasabadha lalahaadee aragtidaasay qabaan intaa wax ka badan markaan baabkiisa gaarno baan calaaqadiisi insha allah wax kale ka tilmaami doonaa kitaabu ljinaayaat culimmada qaar ba waxay yidhahdaan kitaabu اljiraaxi qaarna waxay yidhahdaan kitaabu اdimaayi jinaayaadku marna waa caam oo waxa soo socdao dhan baa soo gelaya marna wuxuu ku khasisayaa wax kasta oo noqonaya cuquubo iyo xuduud aan asalkeedu qofka in la dila ahayn abwaabta dilka ah kitaabuljinaayaat ama dimaa bay ku soo ururiyaan oo ay tahay qisaastii masaa'il baa raacaya marka qisaasu nafsi markay dil tahay atraaftii qisaasteedii baa tabacan u raacaysa abwaabu ridda dee ninkii ridoobay xaddiisu dil weeye abwaabta kale la xiriirta ee jihaadka ah jihaadku dagaalkii dee qoortaa laysjarayaa waa laysdilayaa abwaabta saas oo kaleeta ah iyo xuduudda dimaada dhiigga iyo dilka gaari kartana jinaayaad bay keenaan wixii asalkiiyo haalibku ay u tahay inayna dil gaarine xuduud sharcigana kitaabulxuduud bay geeyaan saa darteed wuxu uhi yajibu lqisaasu qisaastu waa waajib qofkii qof in loo dilo calaa man qatala qofkii dilay insaanan qof insaana camdan kas buu u dilay maxdan oo baraxla cudwaanan oo xadgudub ah halkan mualifku raxima allahu tacaala qisaastu waa waajib buu yihi oo asalkeedu xaq u waajibay oo ay yeesheen weeye dadkii dhiigga lahaa nabiguna yidhi man qatala qatiilan ninkii qof dila ama man qutila lahu qatiilun qofkii qof laga dilo fa huwa bikhayri nadarayn laba arrimood kii u fiican buu khiyaar u leeyahay hadduu rabana wuu qisaasan hadduu rabana mag buu qaadan marka xaqaa waajibay wuxuu ku waajibayaa qisaas oo asal u yahay calaa man qatala qofkii dilay insaanan insaan buu dilay muslima laguma dhihin lianna qisaastu acamu muslimiinta way ka caamsan tahay hadday ahlu dimihii isdilaan waa loo kala qisaas dadkii gaalada ahaa ee muslimka la noolaa haddii xukun sharciga la fulinayo haddii uu muslim dilana waa la qisaasi haddii uu isagu iyagu ay isdilaanna cala shuruuطi waa la qisaasi saas darteed buu yihi calaaqad man qatala insaanan inuu ku yidhaahda man qatala musliman keliya kuma dhihin wixii laga soo reebaya gadaal bay ka iman doontaa camdan maxdan cudwaanan saddexdaa uu israaciyey waa dilka qisaasta waajibe kow waa inuu kas yahay labana kastaasi kas aan wax kale ku dhex jirin oo khaalisa saafiha waa inay tahay marka saddexaadna waa inay cudwaanan xadgudub tahay waxaa baxaya kas marka la yidhaahdo kama baa meesha ka baxay kamana waa u tegi doonaa iyo waxaa la yidhaahdaa qofkan inaad wax ku dhufataba uma aadan qastinba guri baad dhisaysay dhagax baa kaa soo fakaday qof meesha marayuu qac ku dhacay waa dhintay adu dhagaxna maadan soo tuurin haddaad soo tuuri lahaydna qofkan ku dhufo maadan dhihin meel baad alaab daldalaysa dhagxan baad tuuraysay ruuxaadan arkaynin baa dalaq soo yiri qac wuu ku dhacay marka waxaa la yidhaahdaa ficilka aslan umaadan qasdinba inaad falkan samayso waa khata falka waad u qasaday laakiin qofkan culamaadan jeedin iyadana waa khatar qori baad sifaysanaysay fargadii gacantu kaaga dhacday mid meesha taagnaa bay la tagtay de inaad gacanta taabata maba u qasin ama waaba tijaabinaysay tijaabadii unbuu si hoos kaaga dhacay ama kor u tijaabidaad lahayd unbaa meeshaa dabaq nin saaran buu kala degay inaad ridda waad ku talagashay laakiin qofkana maada jeedin ugaar baad tooganaysay markaa xabaddii ku rideed la gaftay mid meelaha agaheeda marayay bay wadnaha kaga dhacday qalaf waa dhintay xabad inaad riddo waad u qasaday laakiin qofkaa ulamaada wadin saasoo kaleeta labadaas suura camdigu waa inaad ficilka u qasado qofkana ula qasado laakiin ficilka haddaadan u qasdin ama qofka aadan ula qasdin midna camdi maahe khaa weye camdigii intaa waxaa soo waxbaa isku soo hadhay weli camdan maxdan saafiah kas aan saafi ahayn baa jirto camdulkhaa ama shibulcamdi la yihaahdo taasi waxaa weeye qofka waad u qasaday ficilka waad u qasaday qofkana waad ula qasaday laakiin wax loo dhinta maaha asal ahaan wax loo dhinta maaha wuxuuna iska noqday sagaartii tuuryada la kulantay soomaalida waxay dhihi jireen waanu inoo iman doonaa kaasuu ka saaraya kaa qisaas ma yeesho dharbaaxaad ku dhufatay dee ajal dhammaatay inbay ku soo beegantooba qalab waaba dhacay kaba kicinba dee caadi ahaan dharbaaxo ma loo dhintaa manaa ficilka waad u qasaday qofkana waad ula qasaday laakiin wax haaliban loo dhinta maaha tiibuu u dhintay nin baa laga sheegay shubaad hargabiyo waxaa ku dhacay qabow neeftaa ku dhegtay marka waa dhintay nin baa loo sheego waa hebel waa dhintay kashir maxaa muxuu dhintay hargab baa ku dhacayo bahalkii baa neeftu ku dhegtay <laughs> markii hore usan tabar lahayn markii hore tabar meesha ku haynin bui hargab sokii fiifi <laughs> la dhihi jiray ma xakan iska tufi jiray meesha tabar baa jiri bui markii hore marka qadar allay soo waafaqday nin waxaa laga sheegay sow nin xoog badnaabaa dhintay mid kaloo tabar dararo xanuunsaday oo masaajidka aaday masaajidku ku dhintay da kaasa ninkii hebel aha masaajid ku dhintay <laughs> hebel xoog badan oo banaankiisa joogaaba ka bixi waaye asuu masaajidkiisi ku doontay <laughs> isagoo tabar daran adegaa ka xumaaday isagoo tabar daraa masaajidkiisa ugu tegey ku banaankiisa iska joogo xoog badan baa baxsan waaye marka qofku sakasha ajashu si fudud bay u waafaqdaa cuntaad ku saxan sabab baa lagaaga dhigi kow qofku waa dhintay marka ficilkani ficil badanaa loo dhinta maaha laakiin waa ku talagashay macallinkii ardayda edbinaya oo kaleeta wey wari akri dhagtuu ka siiyey ba ilmihii waa dhacay siyaabahaasoo kaleeto maxdanta kaga ixtiraazayaan cudwaanan xadguduba haddee bixaqan inaadan qofkan ku dirin baa la rabaa aniga qof la soo xidhay oo qisaasaan ku lahaa haddaan qoorta kas u jaro seefna ku jaro dee waan qasti dilkiisa iyo ficilka waana wax haaliban loo dhigto laakiin cudwaanan ma aha jazaan wey xaqaan laabaan fulinayaa cudwaananta marka bikayri xaqin inaad ku disho wey dembiga intiis leeg yahay iyo hadda fuqahadeenu kitaabu lmawaacid iyo waraqaa'iqi kuma jirno qof muslin oo la dilay iyo dembigay leedahay iyo naarta lagu gelay iyo meesheedii hadda ma joogno laakiin waxaan ka hadlaynaa qofkii sidaa xaqdarada ee xadgudubkaa qofka ku dila qisaas buu mudanayaa isna in la dila laakiin laa yajibu ma waajibo calaa sabiyin taa intaan la gaarin qisaasta inay waajib tahay ilaahay baa wujuubkeediiyo xikmadeedaba inoo sheegay wuxuu yihi walakum fi lqisaasi xayaatun wakatabnaa calayhim fiiha ana الnafsa bالnafs wاlcayna bاlcayni wاlanfa bاlanf ilaa akhirka aayadda qisaasta lagu sheegay nabiguna calayh الsalaatu wasalaam waa ka yihi kitaab ullahi اqisaas kitaabka ilahay qisaas wey qisaastaa walakum fi lqisaasi xayaatun dadka noloshoodaa ku jirta haddii nin walba uu yidhaahdo haddaad wax disho waa lagu dili nin walba tiisuu u baqi nin arkaya dad la qisaasaya arkayna inuu qof dila ku degdegi maayo qof la qisaasayo lasoo xirxirayo kafankiiiyo lagu garabado seefihii lagu garabado indhaha duuban oo xiranoo seeftii la qaadayo qoorta la jarayo haddaad aragto oo dhowr maalin seexan weydo dhowr maalmoodna cunto fiican cuni weydo markaa indhahaas u qabataba qoor guduudano dhiigu ka fakanaya kaa soo horbaxday iyo seeftii caddayd walakum fi lqisaasi xayaatun wey kan dembigu galay kuwa kala dersi ha ku qaataan wey fasharid bihim man khalfahum kuwa dambaa lagu cabsiinayaa laakiin laa yajibu qisaasku ma waajibo calaa sabiyin sabi haddii wax dilo wa majnuunin nin waalan muطlaqan iyadoon la kala qaadin labadooda majnuunka iyo sabigu marfuuculqalam weeye mukalafba maaha waxay sameeyaanna dembiba kuma laha wixii tacadiya xadguduba ay fasaadiyaan dandhowgooda waa laga rabaa laakiin ilaahay waajibaadnaba ma saarin xuduudna looma qabto nabiguna xadiidka caaishu ku yihi fica alqalamu can alaaatin can isabiy xataa yaxtali iyo qofka majnuunkaa ah, xataa yacqil ilaa wax ka kala garta walaa calaa muslimin muslimna lakuma waajiba qisaaskii biqatli kaafirin bisababi qatli kaafirin gaal uu dilay looma qisaasi karo muslimku muslim baa u dhigma muslimku hadduu gaal dilo muslimka la qisaasi maayo wixii tacziira waa baabkeeda ama xariga ama ganaaxa ama yaraha garaaca waa baabkiisa laakiin la dili maayo nabiganana ala sl xadidkii bukhaari wariyah cali saxiifadii uu watay markii la weydiiyey nabigu wax midinka tegay ahlubeytka idin gaara wuxuu yidhi maya ilaa fahm kitaabka ilaahay qofuu siiyey wamaa fii hadihi axiifa iyo warqadaa duubaneen wata waxaa ku qoran warqada noo akri baa l waxaa ku qoran marka waxaa kamid ahaa almuslimuuna fikaaku lasiiri iyo markuu kasoo sheekeeyey almuslimuuna tatakaafau dimaaؤuhum wayascaa bidimatihim adnaahum markuu soo dhaafay waa anlaa yuqtala muslimu bikaafirin nin muslim ayaan la dilin gaal darti gaalkaasi ama dimi ha ahaado ama mucaahid ha ahaado xarbi iyo murtad iyagu dee markii horeyba hala dilahayde gaalka xataa hadduu macsuumu demi yahay muslimka gaal dartii looma dili karo daahirka nasku waa saa jamaahiiru ahlilcilmina waa sidaas laakiin ninkii raba inuu ku dilo culummo qabta ku waayi maayo sida fuqahaa laxnaaf iyagu waxay dhaheen muslim gaalku hadduu mucaahid yahay iyo dhimi haddii uu yahay muslimkii dila waa la dila dood dheer baa culammada jirta laakiin daahirka naska saasaa u dhow sida xadiidka cali umbuna tilmaamaya xadiidkii xasanka ahaa iyo cabdillahi bn camr bn caas radi allahu canhu a ardaah sina nabiga ka warinayay culamada muslimkuna saasay u badan yihin gaal markii lagu yidhi gaal yaa soo gelaya mucaahidin mid heshiis ku jooga aw aw dimiyin ama mid dimi ah aw xarbiyin ama xarbi ah aw murtadin ama murtada gaalku afar weeye mid mucaahid baa la yidhahdaa kulley walaal walaalka yaqaaneen eh, oo maaragtay haddii wax laga sheegi karo ama intaas walaalsheeg wanaagis haddii hadda la sheegana allah subxana wa taala kule wanaagaas maaragtay wanaagu maaragtay darajada maaragtay marada jooji oo jiran darajada maaqiya baadnanu jiro لأن دبل باتي كرفرني إنه دبل عشقين الله سبحانه وتعالى كربة اللهم كان رسولك وإحسانك وإن كان مصيبا فتجاوز عنه اللهم لا ma qaybta kore waa gruubsa socotaan meelo makarafoonna ay leedahay meelo makarafoonna ugalaan bay leedahay iyo samaacadaha marka waynan kala daminin cashir galabta socday wey gaalku waa afar qaybood mid waxaa la yidhahdaa mucaahid mucaahidku waa gaal madax bannaan maamulkiisa isagaa iska leh laakiin heshiis nabadgelyo adin ka dhexeeya heshiis nabadgelyo adin ka dhexeeya sidii nabigu xudaybiye markuu quraysh la galay quraysh maka iyo aageeda iyagaa u madax banaanaa laakiin mucaahidiin bay ahaayeen heshiis baa ka dhexeeya mina dimi baa la yidhaahdaa heshiis baa idinka dhexeeya laakiin maamulkaagu hoos yimaada ya قلبي ومعناه waa lagu wareeray miya gaalka mucaahid waxaa la yidhaahdaa gaal sidiisa u madax banaan laakiin heshiis nabadgeliya idinka dhexeeya war aan isdayno aan isdhex marno aan isdayno mucaahid baa la yidhahdaa dimina waxaa la yidhaahdaa nabaddaa idinka dhaxaysta oona ku hoos yimaadaa maamulkaa uu ku hoos nool yahay xarbina waxaa la yidhaahdaa waa gaal kaa madax banaan laakiin xabadaa idinka dhexaysa midna waxaa la yidhahdaa murtad oo muslim buu ahaa intaa ma islaamin hadda ka hor midna murtad weeyo muslim buu ahaa wuu gaaloobay isagu dimi iyo mucaahid midna ma noqon karee waa un xarbi haddaba ninkii muslin ahaa gaal hadduu dilo siduu dooniba magacuu dooniba noocuu dooniba gaal ha ku yimaadee muslimka lama diri karo qofka muslimkaa lama diri karo yo laa yuqtalu muslimun bikaafirin saasaa looga jeedaa walaa calaa xurin xorna qisaas kuma waajibto biqatli cabdin addoon dilkii xorriyadduna waa wax qiimayn leh buu leeyahay oo ninka xorta ahaay hadduu addoon dilo waa la dilaya lama dilayo xorta cagsiga laakiin waa la dilay sida gaalku hadduu muslim dilo waa la dilaya oo gaalka yahuudiga ahaa ee gabadha muslimka ah, madaxa labada dhagax dhagaxintu udhigay ku burburiyey iyadoo sakaraadana loo yimid yaa ku yeelay mhebel mhebel mhebel hebel markii la yidhi ay saa tiri isna qirtay nabig wuxuu laba dhagax u dhigo isna madaxa burburiye faataduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum waye sayiatu miluhaa sooma oo gaalku hadduu muslim dilo waa la dili bimacnaa muslimku wuu ka sareeyaa gaalka alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh islaamkaa sareeya kan kore hadduu wax dilo loo dili maaye linaaqishin laakiin naaqisku kaamil hadduu dilo waa loo dilaya kadaalika qaacidadii ku abaqeenoo xor iyo cadoon waxay dhaheen xorriyaddaa sarraysa fiqiguna wuu hooseeya haddii addoonku nin xora dilo yuqtal laakiin ninka xorta ah hadduu addoon dila laa yuqtal masala khilaafiya laakiin waxay u daliishadeen qawluhu tacaala alxuru bilxuri xorta xor baa loo dilaa waalcabdu bilcabd laakiin mafhuumkaasi dood badan bay culamada qaar geliyeen axaadiis dhowra oo aan asixinna way keeneen oy leeyihiin min asunati allaa yaqtala xurun bicabdin xadiis cali laga warinaya dacfi baa ku jira waxay ku xoogeeyeen xadiidkii camr bni xasmin ee fi diyaati wadimaai ahaa oo culimmada qaarkood ay leeyihiin inuu mursal yahay baa raajix ibnu cabdilbarya ragna ay leeyihiin ummaddu talaqathu bilqabuuli saa darteed sanad lama ubaanaba talaqi bilqabuuli hadduu jiro isagana min fuqahaa taabiciin buu kamid ahaa camr bni xasmin kitaabkiisii oo jeeka kibaaru saxaaba weliba dadka waaweyn buu kamid ahaayo ayaam alxara faqiihu lmadiinati wa muftihaa buu ahaa waxay yidhaahdeen saxaabadii baaba tif ahayd markuu fatwoon jiro oo kitaabkiisan la hayay saa darteed talaqi imati bilqabuuli yuqni can isnaadi ibnu cabdilbari halka ay marayaan isna waxaa ka mid ahaa nabig ala sl yaab qoraaladiisi inay ka mid ahayd laa yuqaadu lxuru bilcabdi inaan xor addoon loo dilaynin wax saasay isku ururiyeen sidaasayna jamhuurta fuqahadu yidhaahdeen walaa calaa dimiyin nin dimi ana la dili maayo biqatli murtadin gaal gaal dilay ka waran isaga dimiga dimiga waa loo dili dimigana mucaahidka waa loo dili laakiin dhimigu murtad hadduu dilo loo dili maayo waayo murtadku mar walba dil buu mudnaa ninkana in la dila ma banaanayn macsuumu demi buu ahaa saas darteed nin in la dilaba ay ahayd gaala oo in la dilaba ay ahayd buu sii diloo khaarijiyey kadalika dimiga xarbi hadduu dilona loo dili maayo walidaalika dimadu waxaa bannaan dagaalka gaalada lala gelayo ee xarbiyiinta inay wax ka galaan baa banaan baabaniimana wax kamida ugu tegi doonaa insha allahu tacaala walaa cala abi aabbaya walummi hooyo waalid waajiba qisaas iyo wa aabbaa'ihimaa wa ummahaatihimaa aabbayowgii iyo hooyooyinkii dhalay biqatli lwaladi wa waladi lwalad ilmahoodii ama ilmahoodu wuxuu dhalay hadday dilaan waalidkana wax laguma laha waalidkii wax dhalay ama aabbihii hooye ha noqdaan ama iyaga kuwii sii dhalay ha noqdaane waxay dhaleen iyo ama wuxuu sii dhalay hadday dilaan qisaas ku waajibi mayso nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan tahay inuu yidhi laa yuqaadu laa yuqtalu waalad waalidi bilwalad waalidka loo dili maayo ilmaha dartiis waayo nicmo iyo fadli buu ku leeyahayo saasaan loo cafin xaq dheeraadu leeyahay laakiin ilmuhu haddii uu waalidka dilo waa la dil lannu isaga xaqulixtiraam iyo aaca lagu lahaaye isagoo xaquu ku lahaaba ma jiro wujuudka aabbihii iyo hooyadiina sabab uma ahayn laakiin waalidku sabab bay u ahaayeen fadli dheeraadana way kugu leeyihiin kaasaa u shafeecaya adiga laakiin wax kuu shafeecaya ma jiro qoortaa lagu casayna walaa biqatli man yahbutu lqisaasu fiihi lilwaladi waxaa kaloo waalidka loo dilaynin biqatli man hadduu dilo yahbutu lqisaasu fiihi qisaastu ay u sugnaanayso lilwaladi ilmaha haddii uu waalidku qof dilo qofkaa qisaastiisii iyo xaqiisiina ilmihiisu ay yeeshaan waalidka la dili maayo mila an yaqtula alabu lumma hadduu aabbuhu hooyadii hooyadii dilo hooyaduna caruur ay leedahay isaga u dhashay caruurtiisa hooyadood buu dilay qisaastiisa yaa iska leh caruurtiisaa leh ama wax ku leh meeshay qisaasta iyagu lahaayeen de abbahood ma qisaasan karaan iyaga hadduu dilaybana qisaas jirini inay qof kaloo dilay u qisaastaan lama ogola bisababihim bay ku dhacaysaa qisaastiina halkaa waxbaa ka soo baxay halkaa masalaa ka soo kordhay ogaada intaa kadib dadkaa waa dadka aan qisaasta lagu lahayn qadaayadkaana qayr qayb ka mida waa iska shubha qisaasta loo riday qaacidadiina waxa ay dararulxuduudi bishubuhaati shubha iyo mugdi hadduu yimaado xuduudii in laga saaro meeshoon la fulin uma aljinaayaatu kadib waxyeelooyinka qofku uu geystaaye alaaatun saddex wey khaطaun gaf kama ah wa camdun khaطaun mid kas iyo kama isku jira ah wa camdun maxdun iyo wa camdun maxdun iyo kas baraxda saddex bay noqotay kas baraxda waa gees kama ras dhab ana waa gees wax isku jir ana waa meel dhexdhexaada marka qaybtan dhexda waxaad arki doontaa qaacidadii bay raaci wuxuu hadduu shabah laba arrimood wato qaacidadu axkaamtiisa waxaa lagu sameeyaa tabciid qaybna xaggay raacdaa axkaamtu qaybna xaggay raacdaa kamaa qiila fi lkhunsa almushkili labeebka la kala garan waayey rag iyo dumar midna aan u badan axkaamtiisa tatabacad qaybna axkaamu nisaa baa la siin qaybna axkaamu rijaal baa la siin hal xukun baa laga yaabaa dhinacna in laga siiyo wax dhinacna wax kala laga siiyo kalmiraas kunta mushkil markuu wax dhexlaya waxaynu soo marnay markii dadka si wax ula qaybsanaya laga hadlayana dakar baa laga soo qaadi isaga marka waxa la guddoonsiinaya laga hadlayana untaa baa laga soo qaadi inta udhaxaysana meel baa la dhigi inaa u kala caddaado hadduu akr noqdana markaasu aadan hadduu unaa u cadaadana markaasaa qayb dib loogu celin markii baab imaama la yidhaahdo fa huwa maratan kanisaai maratan karijaali imaam ma noqon karo rag ma noqon karo sababtoo ah waxaa dhici karta dumar inuu yahay dumarna rag ma tukiyaan dumarkana ma'muum uma noqon karo ee imaam buu u noqon karaa waayo hadduu maamuun noqdo hadhow rag inuu noqdo dumar ay tukiyeen baa dhici karta laakiin hadduu imaam noqdo hadhow dumar noqdona way asixi hadduu rag noqdona way asixi ragga maamuum hadduu u noqdo hadduu rag noqdona way asixi hadduu dumar noqdona way asixi saas darteed axkaamta wixii shabha wajhayn leh axkaamtaa kala raacda camdun khaa'un markuu noqdo axkaamtiisii khaai iyo camdigiibay u qaybsami doontaa falkhaau gafku waxaa weeye mila an yarmiya waa inuu wax tuuro ilaa xaaiin derbiguu sahman hal fallaadiyo xabada ku tuuray fa insaanan qof bini aadam ay ku dhacdo aw yazlaqa ama uu ka soo sidqado min shaahiqin meel kore oo fa calaa insaanin qof uu ku duldhaco wadaabituhu waxa soo koobaye qaacidadiisu waxay tahay an yaqsida alficla waa ficilkan inuu u qasdo inuu sameeyo ku talagalo walaa yaqsida shaksa qof kaste uma qasdin aw laa yaqsidahumaa ama midkoodna ficil iyo shaksi uma qasdin falkan aslan samee maba aadan lahaynba sida fargadii gacanta kaaga dhacday adoon qababa lahayn iyo waad lahaydoo waad qabatay ee waxaad ku waday waxaan ahayn bay ku dhacday kan ulamaadan jeedin labadaa xaala mid hadday noqoto khafa baa la yidhaahdaa wacamd اlkhaطi gabka kaskiisuna ama shibul la yidhaahdana an yaqsida اljinaayata jinaayadii qofkan iyo ficilkaba ula qasda wey bimaa laa yaqtulu gaaliban waxaan badanaa dilin mila an yadribahu bicasan ul yar inuu ku dhufto khafiifatan oo khafiifa oo fudud fii gayri maqtalin meel loo dhintana uusan kaga dhufan iyo wanaxwi daalika wixii lamida ah tafsiirkan camdulkhaa waa xadiidkii cabdillahi bn camr bn caase abu daawuud iyo nasaa-i maajah warinayeen awlaha araa ina diyata alkhaطai shibhi lcamdi magta kamaga kaskaa u ega maa kaana bisawti waalcasa wixii un ahway sawdka iyo casaagu waa ulahanoo midna xawrka tahay midna ushan caadiga ay ah tahay casaagaa yar bayna qaybo badan yidhaahdaan ulaha yaryarka ee ardayda iyo ciyaalkiiy lagu garaaco badanaa looma dhinto hadduu qofkiiba u dhinto waad ku talagashay inaad waxaan ku dhufato laakiin dhimashadiisa maadaan ku talagelinoo bidaliil wax loo dhinto haaliban ma aha waalcamdu kaskuna an yaqsida aljinaayata jinaayadiiyo waxyeelada inuu u qasto wey bimaa yaqtulu haaliban badanaa wax dila sawaaun kaana waxaa isku mid ha noqdo musaqalan mid culays wax ku dila aw muxadadan mid af lahoo af wax ku dila midna af buu leeh oo qofka uba ka dhexbixi seebtii iyo warankii iyo fallaadhii iyo xabadii iyo iyo baangad baad la dhacday toorey baad gelisay waxyaabahaas waxyaabaha ka dhexbaxaya wey ama jeexaya musaqalkuna wax culays wax ku dilo wey ninkiibaad foosta biyoo buuxo dusha ka saartay ama gaarigaad soo caydisay oo taayirkaad dusha kaga istaajisay jiiq ogow seef dilaacisay ma aha laakiin waa culays naftu baa ka baxday wey ama nilma yar buu ahaaye adoo geedkan la eg baad ku dul fadhiisatay waa saga dulshaahaysayba iriq iriq iriq iriq iriq iriq iriq iriq kow musaqal waa culays waxaani aaliban waxbuu dilaya waxaan oo kaleeto ama culays ha ku dilo ama afuleeo ku dhacay ha ku dilo fuqahadeenna markay kitaabtan qorayeen waxaan labadaa midnaba ahayn baa jiray laakiin muxadadka isaga dhow wax isaga dhanba gubaya dabkii baa lamid dab baad shiday waa ku dhex tuurtay isagoo xidhxidhan dabkaad waa daxad carar lahaa ama galgalan lahaa waa xidhxidhan iyo waa ku riday ama miinaad ku qarxisay bum bam baad ku tuurtay wixii haaliban loo dhimanayo o dhan kas baad noogu tuurtay waa camdi baa la yihahdaa fain kaanat iljinaayatu waxyaaladu hadday tahay camdan kas cala nafsi naftiisa ah lagu dilay qofka aw ilaraafi ama xubnihiisa gacan go'day lug go'day madax jabay dheg go'day iyo wixii lamida wajaba alqisaasu qisaas baa waajiba xaqa koobaadee la leeyahay qisaas weeye adiguna qisaas inaad ogolaataa waajib kugu ah fayajibu waxaa waajiba fi lacdaa'i xubnaha xayu amkana meesha ay suuragal tahay min hayri xayfin iyadoon dulmi iyo jawr la gelaynin kalcayni isha ilbaad qof ka saartay waa lagaa saari waljafni xiribaha baalihi jafn waxaa la yidhaahdaa daboolkan timaha fiiqfiiqan le ishahaya ishii intaad qofkii qabatay maba aadan isha ka saarine qaybihii koriya baad ka goysay gaf adna gaf waa lagaa goy izaa sayiatin sayiatu milahaa wamaarini lanfi sanka inta jircsanee lafta aan lahayne horaad goysay adna intii la qabta meel laga qabtay leedahay baa jag lagaa sin wahuwa maa laana waxa jilicsanee minu sanka kamida way maalinkaasal dhahaa wluduni dheg baad goysay adna waa lagu goyn wasinni ilig baad jebisay adna waa lagu jebin wlisaani carabkaad ka goysay adna waa lagaa goyn washafati bishintaad ka goysay adna waa lagaa goyn walyadi gacan baad goysay wrijli lug baad goysay walasaabici faraad goysay wlanaamili xubnaha farahaad qayb goysay wadakari xubinka raggee tarankaad goysay walunfayayni labadii xiniyood baad goysay walfarji farjiga xubinkii tarankaee dumarkaad goysay wanaxwi daalika wixii lamid wixaad goysay baa lagaa goyn intaad yeeshay baa lagu yeeli bishari lmumaahalati waxaa shardiga ah inay isku mid yihiin waxa aad goysay wax lagaa goynaya saas darteed falaa tu'khadu yamiinun midig la goyn maayo biyasaarin bidix darteed qof baa bidix goysay bidixiisi midigtaanaa loo goyn la dhihi maayo walaa aclaa biasfal midda koraad goysay midda hoose loo goyn maayo meeshu xubintu waa xubinta inay noqoto wa bilcaks haddii aad bidix midig goysayna bidix la goyn maayo haddii aad xagga kore wax ka goysayna xagga hoose laga goyn maayo walaa صaxiixun xubin caafimaad qabana la goyn maayo biashalla mid qalalan gacan qalalan haddaad goyso gacan caafimaad qabta la goyn maayo waayo mumaasale isuma dhigmaan ilahay wuxuu yihi factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum waa inay isku mid yihiin lug markii horeba qalatay iyo mid caafimaad qabtoo shaqaynaysa isku mid maaha tan tan culays badan bayba ku haysay qofka gacantii waa la mid dhegtan waaba eberba way qallabsay tii qallabsanaydun buu kaa gooyey xukuumo iyo tacziir iyo baabkeed waayo iyo diye iyo wixii la yidhahdaba walaa qisaasa qisaas ma laha fii cadmin laf laf aan kala bax ahayn qisaas ma gasho falow qaaca alyadda hadduu qof qof gacantii gooyo min wasati diraaci dhudhunka bartankiisa اktuصa min اkafi qisaasu ilaa kafkay noqon iyo cumaacumta kala baxa wa fi baaqi inta soo hartay ee uu gooyeyna xukuumatun xaq la qadaray weeye qaadi baa loo geyn xaq dheeraadaa loo qadari gacantiina intaa goo inta kalena xoola ka qaado isla gacan la-aada laakiin gacan la-aantaadaa ka weyntiisa xaddii baan go sida loo goynayana way dhib badnaan saas darteed xayf iyo dulmi waxaagii ka badan inaad geysato baa ka dhalan laa darara walaa diraarana waa la yidhi dhibka hore lama ogoleen dhib kaloo ka badan xaqaad lahaydna hadda lama ogolo haddaan xaqaagii suuragal ahayn ilaa wax ziyaada inaad gasho maahane lama ogola haddii hala ogolaada la yidhahda ziyaadadii aan meel xadiisan la xadiisan lahayn isna soo noqdo ziyaadaha sameeyo wey ma xadaysna adna soo noqo baashu waa madaxala meel ay kusoo xihanta ma laha markaas inahaasoo dhan qisaastu inay gelayso النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص ظاهر كآيات حديث حوغين يسا لغا قادنا ويقتص للأنثى من الذكر ويقتص للأنثى هوانتي والله قصاص من dumarkii iyo raggii waa laysu qisaasi aayadda tiri wlunhaa bilunhaana mafhuumkeedaa laba ari saddex arimoodba waa looga tegey marka koobaad aayad kalaa tiri annafsu binafsi marka labaad xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam baan haynaayo yahuudigii gabadha dilay iyadoo dumar aan looga qisaasay mar saddexaad xadiidkii camr bni xasmin bay ka mid ahayd in loo dilo ana arajula yuqtalu bilmar'ati intaa marka la isu geeyo in loo qisaasayaa laga gartay bay yihahdeen waliifli ilmaha yarna min alkabiiri qofka weyn waa loo qisaas qof weyn hadduu ilmo yaroo xalayna ha dhashee dilo waa loo qisaasi walilwadiici ninkii hooseeyey bulshada dhexdoodana min ashariifi kii bulshada sharaf sara ku lahaa waa loo qisaasi madaxweynuhu qof shacaba hadduu dilo waa loo qisaasi wasiirkuna jaqoraha loo qisaasi muslim hadday wada yihiin ninka wasiirka jaqoro banaanka jiifo iyo gidaar gidaara jiif hadduu dilo haddaan waxyaabihii qisaas mala ahayn ayna soo gelin waa loo qisaasi markaa ninkan sharaftale kandee ardaalkii iyo duurjoogta iyo dibadbariga abaxaa madaderkaa maxaa loogu samay la dhihi maayo fi nafsi hadday naf la dilay tahay iyo walacdaayo xubno wax la yeela hadday tahay intaba walaa yajuuzu ma banaano intaa markii qisaastii iyo sida la isugu leeyahay aada ogaato yaa fulinaya waayo qisaastii man walaa yajuuzu ma banaana an yastawfiya yastawfa alqisaasu qisaastii in la fuliyo ilaa bixadrati sulطaani nin madaxa madaxda ahaa inuu joogo ow naaib ama cid wakiilkaa maahan meesha markii xuduudda iyo qisaastaa la kala oofsanayo waa in maamul jira maamulkaasoo qadihii iyo xukumkii iska leh fulintii iyo ilaalintiina iska leh halka culimmadeennu waxay uga jeedaan baabulxuduudkan qisaasta iyo dimaada xuquuqda markay timaado way xasaasiyad badan tahay way sahlan tahay in lagu sheegto qofka dhiig aan la hubin haddii dadkii la yska wada fasaxo oo nin walow gacantaada adigu kaga goosa la yidhaahdo waxay noqon anta alkhasmu wa anta alxakam qofkay haystana waa adiga markhaatiguna waa isla adigii qaadiga xukumayna waa isla adigii ka fulinayna waa isla adigii waxay noqon qadiyad marka koowaad cadaaladda ka fog qaadigu waa inuu noqdaa cid kale waana inuu adilada iyo xujajka eegaa marka koowaad qaadigu wuxuu jiri karaa amar naafidana yeelan karaa markay cid arinta u noqonaysa oo fulinaysa jirto mid labaadna waa la eegayaayo haddii arrintani xuduud sulto aynan jirin dadka kale celiso xuduudda fulisa de ninkii hore nin laga dilay nin buu ugu aari qisaas baan fuliyey buu dhihi kii dambe la dilayna dadkiisii qisaas kalay fulino iyagana mid kale ugu aari ku dhajin fasaad badan baa ka dhalan haddii qof walba la yidhaahda gacantaada adigu ku xukumo waa taqaanaa ninkii wax sameeyey aduu hoos intaad ka xariiqato ood qaadigii noqoto adiguna dil mafhuumka noocaasa waa mafhuum hadda aada u jira mafhuum aada u jira wey waana mafhuum hadda dawladuhu aad ay u isticmaalaan walow hay-adaha qadahay samaysteen ay yar xakameeyaan laakiin dawladaha militariga ah en wax walbaba iyagu wada hoos yimaado ninka dawladun baa dabagasha dawladdu unbaa maalgeysata iyadunbaa sito meel duur cidlaah ku xukumata iyadunbaa marka dambe tiirka soo oo disha intaa keliya wey jabhadihii dunida ka jirayna caamilka amnigay iska qaateeno waxaa lagu leeyahay ciidanka dabagalku waa isla jabhadda qaadigu waa isla jabhadda markhaatigu waa isla jabhadda qofkiina jabhaddaa haysata annagaa haysana qofka warka ka keenay waa annaga qofka markhaatiga ku ah waa annaga qaadigu waa annaga kadibna xukunka iyagu waa naafi mararka qaarkood innaga waxayna qaybsataa mushkilada ina haysata halkan waxaa weeye wixii jabahaad jabhadaha iyo tobasigi china iyo jayfaragi latin america iyo mabaadi'dii ajhiza amniya ee mukhaabaraadka baashaatii diineed iyo sharci loo xiraa qofkii baa la dabageli baa lagu leeyahay qofkan in dembi loo haysta maba ogaba waxbaa lagu qorqoranoo dabagalkaa waxaa gaari isagoo magaalada iska shakaxsanayaa nin qaadi oon la oqoonin baa loo gey loo yeeri maayo muddaci male muddacaa calayhi male shaahid male adi magaalada iska joogtaa maba ogide maxkamad baa kugu socota maxkamadii baa fadhiisan markhaati aadan ogeyn iyo qaadi aadan ogeyn iyo shaahid aadan ogeyn iyo muddaci aadan ogeyn iyo meelaan muddaca calayhi jooginoon inkaar iyo iqraar jirin baa meel luuqoo guri madow ah lagugu soo xukumi ninkaa shaasha qaadi sharciga ah magaca la yihahdaa loo bixiyey waa qaadigii amniga ahaa ee ajizada amnigu ay lahaan jirtay kana shaahidka la leeyahayna waa ajizadii amnigi iyo mabaaxisu duwalkii weeye wax kale maaha mabaaxisa amni dawla ku soo jaajuusi qaadigii caskariga ahaa ee amnu dawla loo geyn faylashii baa lagu akriy muxaakama siriya lagugu samayn xukun sharci oo islaami ah ku soo baxay in lagu dilo qaadigu waa majhuul shaahidku waa majhuul mudacigu waa majhuul banaankuu socdaaye ninkii qac madaxa la jebiyey waa la dilay yaa dilay haddana lama yaqaano ninkii xaq buu leeyahay dan buu leeyahay ahlu dami buu leeyahay dadkiisii waxaa loo dilay xaq iyo xaqdarre iyo damkiisii xaqa sharci ay leeyihin yaa dilay lama yaqaan laakiin ninka dilay waa jallaadku waa dhuumanaya shaahidkuna waa dhuumanaya qaadiguna waa dhuumanaya ninkiina daahirkiisa islaamkaa ah dembi lagu oogay ma laha alqatlu hiilatan waa wixii jihaad jahzada amniga iyo xarakaadka amniga intii laga soo akriyay buugtooda baa daraasaadka yaraa ee sharciga ee islaamiga ee lalahaabaa shaati islaam loo geliyey walaahiyo islaam wax islaam uga dana lama arka wax baciida wey ajzadii amniga ahayd baa waawatigan waaa jira waxaa laga cabaadaya waa horo jazaa'iriya wixii ka dhacay nidaamkaasa ka dhacay marka qadiyadaas oo kaleetaa laga cararaya waa inuu suldaan jiraa ama naaib qaduhuna waa inuu qaadi sharci jiraa dacwadan waxyaabaha dembiga qofka dhiiggiisu ku banaanaanayana waa inay bayine iyo shuhuud yeelataa waa inay iqraar iyo inkaar yeelataa waa inuu qofka iyo dadkiisu dembiga sharcan loo dilay garanayaan laakiin wax ku dirina lama yaqaan cid kugu markhaati kacday lama yaqaan qaadiga ku xukumayna lama yaqaan mudaciga ku soo sheegayna lama yaqaan jallaadkana lama yaqaan si sharci aadna u dhibatay allah mustacaan fain kaana hadduu yahay man qofka lahu lqisaasu qisaasa iska leh qofkii qisaasta lahaa haddii uu yahay yuxsinuhu mid wanaajinayoo fulin kara isagu makkanahu minu gacantu u gelin waa kanay dilow dhihi isagaa abaabuli isagaa keeni wuxuu dhihi ninkan qisaastaada iskale haddaad qisaasta taqaano od fulin karto haye qorigan qabso shan ku dhufaa la dhihi hadduusan qori welidi aqoonin amaba laga yaabaya intuu gergeriida kan intuu la gafo dadkii meesha joogay inuu laayo laga baqayana wailaa hadduusan ahayn amara bitawkiil cid wakaalo u dhihi dadkana jallaadiintii baa joogtee cid wakaalo wakaalada ku wareeji ha lagu dilo biidnika ha lagu dilo wain kaana alqisaasu hadduu yahay taa waa qisaasta marka la oofsanayo waa inay maamul dadka kala reeba qisaasta iyo xuduuddeeda halkeedana xaddeedana ku ekaysiiya waa inuu jiraan haddii kale kala aargoosashunbay noqon ninanu nin walbana markuu keligii jooga isagaa garta leh maamul laga cabsada haddayna jirina dilku istaagi maayo wain kaana alqisaasu hadduu yahay litnayne labaa wada leh lam yajuuz ma banaana axaduhu liaxadihimaa midkood an yanfarida bihi inuu la keliyo qofkan la dilay laba qof baa dhaxalkiisa iyo qisaaskiisa wada leh laba walaalo aad ahaydeen walaalkiin baa la dilay ninkii dilaad qisaas ku yeelateen midkiin intuu iska baxsada anagaa dili inuu iska yidhaahda lama ogolo waa inaad kusoo heshiisaan war yaa idiin fulinaya qisaasta sababtoo ah qisaasta waxaa loo jideeyey waxaa ka mid a ah qofkanna inuu yar ciil baxo meesha bahasha dhufashadeeduna yar ciilbax bay leedahay ado haddaad ciilbaxda kii kale ciilkii baa ku taagnaanaya seen u wada ciilbaxnaa inaa isweydiisaan wey hadday iyagu iska ogolaadaan say u wada fulin lahaayeenna wanaag fain tashaaxaa hadday murmaan oo isqabsadaan fii man yastawfiihi midka oobsanaya falka fulinaya gacanta yeelanaya uqrica baynahumaa waa loo qori toori aan qisaasanna way isku raaceen keeba xabadda inoogu dhufan bay isu qabsadeen waa loo qoritoori isu qabsashada laba weji bay yeelan kartaa adiga weyi adiga weyi isku riixriix waa iman karaa iyo aniga weyi aniga weeye kala boobna waa iman karaa uqrica baynahuma waa loo qoritoori walaa yuktasu la qisaasi maayo min xaamilin qof uur laho dumara xataa tadaca ilaa ay ka dhasho wayastagniya alwaladu ilmuhuna ka maarmo bilabani ayriha caano hooyo kale iyo haween kale caanahood ama caano booro uu kaga maarmo la qisaasi maayo waayo ilmaha caloosha ku jiraaye xaq buu leeyahay dilkiisuna ma banaana hooyadii haddii la qisaasana wuu la dhiman waxaana asal masaladan u ah qof dil ku waajibay oo nabigu dib dhigay baa jirtay almara alkhaamidiya iyadoo uur mina zinaale bay timid waxay tihi uur baan leeyahay waanaan gobol dhaafay horena waan u guursaday ee rasuulka ilah abi ahir bal igu soo nukuy sidii maacis baa rabtaa inaad celcelisa miyaa bay tii warwareysisa aniga markay uur inay leedahay loo sheegay dad buu xilsaaro wuxuu yidhi dhaqaaleeyo wanaajiya ilaa ilmaha ay dhashana haya markay dhashay baa la yidhi way dhashay u yarkaadiyuu yidhi ilaa uu yar nugo ilmuhu markuu ka deeqtoomo ee yada la-aanteed uu noolaan karo ama hooyo kaleoo nuujiso helay ama caano boor iyo caano xooluu helay oo uu ku noolaan karo amaba uba ka maarmay oo naaskeediibuu ka go-ay markaasaa xaddi iyo qisaastii haddii la raba la fulin laakiin inta uu qof kale ilmo kale ilmaha la dhimanayo agteeda la mari maayo waman qaaca alyada qofkii qofka gacan gooye marka hore uma qatala kadibna dila maxaa lagu samayn tuqacu yadhu gacantiisaa la goyn uma yuqtalu kadibna waa la dila fain qaaca alyada gacanta hadduu gooyo oo famaata uu dhinto qofkii min daalika gacantii la gooyey dhigbax buu u dhintay quicad yadu isna gacantaa la goyn dhigbixiisana waa loo dayn fain maata hadduu u dhinta gacantii fa huwa waa si la rabay wailaa hadduu dhiman waayana qutila markaa kadib baa la dili masaladan fuqahadeenu qaacido fiqiga shaaficigu ay leeyihiin bay ismustanaa ka tahay qaacidada fiqiga shaaficiga waxaa weeye maa awjaba akara akbara amrayni lam yujib aqalahumaa shaygu laba xugum oo isoosgelaya ka weyn hadduu waajibiyo ka yar ma waajibiyo waxay dhahdeen ka khuruuji lmaniyi biyihii shahwada hadday yimaadaan awjaba algusla walam yuujib lwudu wayse ma waajibiyo wakadalika zina lmuxsin qof muxsan qof muxsanaa zinaystay awjaba alrajma walam yuujib aljalda wاtagriiba qaacidadaasay codsadeen masaa'il badan oo kuwaas oo kaleeta ah qaacido kastaba de waa aqlabiya masaa'il baa laga soo reebay masaailka waxaa ka mida ah, kalxaydi wanifaas yujibaani اlgusla wa akbarkii wayujibaani اlwuduu'a ayضan asarkii iyo akbarkii bay waajibiyeen wakadalika haadihi tanna qisaasna way waajibisay tii ka yar qisaasu nas oo qatli ah tu ka yaroo qaciana way waajibisay masaailka istinaha ayay ka mid tahay qaacidada laga soo reebo waxay yidhaahdeen waxaanan uga soo reebnay factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum aayaddaasaa uu daliilan kusoo reebna yidhahdeen bimili ma ctadaa calaykumna waxay noqon sidii uu yeelay marka la yeelo nabiguna laba tusaalaba waa ila siiyeyo ninkii yahuudiga ahaa radda ra'sahu bayna xajarayn laba dhagax intuu dhigay buu basha kaga siiyey ku dhintay nimankii min rucalin aw curaynata ahaa min riclin aw curaynata ee ah geel intay xogay calool xanuunku ku dhacay geela caanihiisiiyo kaadidiisa isku soo qarasbixiya la yidhi markay caafimaadeen ninkiina dilay geeliina kaxaystay waxay sameeyeen waxaa ka mid ahaa idi wiilkii geela la joogay masaamiir la dhaceen indhaha kala dhaceen nabiguna markii lasoo qabqabtay iyagii indhuhu masaamiir kala dhacay factaduu alayhi bimili ma ctadaa alaykumti qisaasta miliyadaas si carada iyo ciilku u hadho sidii baa la marin bay yihahdeen waa mataacataa masalo kalaa soo hartay qisaastu shayun laa yatajaza ma qaybsanto qofkan hala dilo tacadadat اasbaabu wاlmowtu waaxidu wey dilku ma qaybsamo laba xaaladood baa dil ma qaybsamo masalaa inagala soo darsi marka kow dad badan baa isku leh xaqa dilka qayb qisaas ma rabaane xoole iyo mag bay rabaan waxay leeyihiin nin dhintay kabihiisaa ka raba qolana ciilka haya waxay leeyihin anagu xoolo ma rabnee ninkaa in la dilaan rabnaa inkaa socda ma arki karro qolo walbee dee xaqii ay lahayd kuwani qisaastoodii inay fushadaan xaq bay u lahaayeen kuwana intay cafiyaan diye iyo ciwad maala inay qaataan xaq bay u lahaayeen haddii la yidhahdo halla qisaasa ma qaybsamayso oo ninkii in la dilo magna laga qaato fii jinaaya waaxida lama ogola marka saas darteed suurada hore jinaayadu waa hal mid laakiin dadka mutay baa tacaduday damac iyo rabitaankoodiina kala duwanaaday laba khiyaar baan hadda haysanaa mid wuu qaybsami karaa oo haddaan mag dhaano de nin walba qaybtiisu heli midna ma qaybsamoo aan qisaasnaa waan dilnay qolaan saas rabitaankooda ku dilnay qoladii kale rabitaankoodiina laguma dilin ribi xoolana ma hayaan soo maaha masale waa masaladaas mas'alana qisaas baa waajibay jinaayaduna mutacadida weeye ninka laba qof buu dilay labadii qolabana qisaas bay rabaan saddex buu dilay saddex qisaasood baa laga rabaa saddex qisaasood hal midunbuu uqisaas maaye saddex qisaasood waxaa weeye taraakum ma geli karaan maxaa la samayn lan qisaaskani ma tacadudayo mid buu u dhacay labadii kalena saa darteed qaaciidadan aan leenahay qisaasku ma qaybsamo laa yatajaza walaa yatabacad labadaa mas'aluu saamayn ku yeelan walidaalika labada mas'alaba ka hadlaan wamataa goortii cafalmustacafa uu cafiyey cafiyo mustaxiqu lqisaasi qisaasta qofkii mudnaa cala diyati diye uu ku cafiyo saqaa alqisaasu qisaastu way dhici wawajabat idiyatu dmad baana waajibi dadkii lahaa oo dhan wada socda ama hal qof oo lahaa keligii hadday dhahaan qisaas ma rabnee diye mag baan rabnaa qisaastii marka way dhacday wax haddii la cafiyo uu dhacana dib uma soo noqdo hadhow dib ugama noqon karaan ma dhihi karaan waan ka noqonay qisaas baan rabnaa may mar haddaad cafide taasi way tagtay waay wujuubkii mag buu isu bedela mag keliyaad leedahay ayb waa muqadima gogol xaar wey taas qisaastii in mag lagu cafiyi karo wey bal low cafaa hadiiba ay cafiyaan bacdu lmustaxiqiin dadkii magta lahaa iyo qisaasta lahaa qayb kamida ah hadday cafiyaan mila an kaana waa tusaale ahaan inuu lahaa lilmaqtuuli qofkii hore la dilay awlaadun caruur buu lahaa oo fa yacfuu axaduhum midkood baa cafiyey saqaa alqisaasu qisaastii way dhici wa wajabat iddiyatu maktun ay waajibi qaacidadaa waxay tahay wixii aan tajziye iyo qaybsan aqbali karin idaa saqaa bacduhu saqaa kulluhu waa laga yaabaa inaan isku qabanno waxaan ma qaybsami karaa mise ma qaybsami karo laakiin waxaad og tahay soomka oo kaleeto maalin soonkeed ma qaybsanto haddii qayb kamida ah uu kaa buro casarkii kaa buro soonku qaybtii hore ma ku asaxday maalinta maya maalintii o dhan way jabtay wy salaaduna bulaanka marka la yidhaahda ma qaybsanto salaad ceshaa tukanaysa ataxiyaadkii u dambeeyey adoo ku jira weysadu kaa jabta intii hore way ku asaxday ataxiyaadka keliya ma usoo weysaysani may taasoo maadan aqoonin haddii diyadii dad badan isku lahaayeen qisaaskuna uusan qaybsamin qaar qisaaskii ay cafiyaan saqaa kullahu lannahu ma qaybsami kara waay waman qatala ninkii dila jamaacatan koox buu dili dhowr qof buu dili aw qaaca wuxuu gooyey cudwan xubin buu min jamaacatin koox ka gooyey laakiin waaxidan bacda waaxidin midba mid buu ka horeeyey dilkii iyo gacmogoyntiiba ninkani meeshan uu furtay dee isbaaru lahaa ama burca duurkaa wareegtuu ahaa ama si sharci daraa ah buu dawladdu dadkayna rabin dariiqyada ugu toogan jiray ama ururadu dadkayna rabin oo qar ka siiya dad buu dilay way kala horeeyeen say u kala horeeyeen baa la yaqaan dad buu xubno gooyey say u kala horreeyeenna waa la yaqaanaa uktusa minhu lilwali kan horaa loga qisaaso horta ama xubin ha noqoto ama naf ha noqotee walilbaaqiina diya inta soo hartayna mag bay leeyihiin kaasi waa qisaastay iyaga qisaasna maynan helin qisaastii hadday mutacadir noqotay aan suuragal ahayn maadaama uusan laba naf lahayn xubinkuna labadiisu laba jeer uusan yeelanaynin inta kale diya yeelan hal su-aal baa laga yaabaa inaad keento haddiiba xubin la gooyey ay tahay qofkii waa nool yahoo inta kale faraqaa loogu dhegiyey haddiiba dil ay tahay kii horeeye loo dilo kuwa kale yaa magsiin weliba fuqahada shaaficiyadiiy waxay qabaan dilku hadduu camdan kas yahay isaga iyo maalkiisaa lagu yeelan isaga naftiisaa lagu yeelan qaraabo laguma leh waxay dhahaan jawaabu waa suuragal bay yidhahdeen saddex mid bay noqon kow xooluu leeyahay xoolihii dad baa raba inay dhaxlaan ninkan marka la qisaaso dhaxalka waxaa ka horeeya dhiigga lagu leeyahay halkaa xoola hadii la helay halkaasaa laga baxay waa maya isagii xoola ma leh isagii xoola ma leh isaga waa la qisaasay kow fuqahada qaar ba waxay yidhaahdeen dadka qofka laga dilay ciddiyadooda bixisana la waayey dawladday ka qaadanayaan lan xaqulcaam iyadaa mas-uulka ah iyadaa bixin bidaliil waxay idhahdeen xadii xadiikii qisati qisadii qasaamada ee markii lagu dilay labadii wiile waa ilmaadeerta ahaa mid kamida khaybar lagu dilay ee yahuud ha idiin dhaarata la yidhahdeen war nimankaa dhaar rasuulka ilaah nimankaa dhaar ka xishoon maayaan niman yahuud baa dhaar beena ka cabsan ila idinku dhaarta de mabaanan taagnayn meesha seen u dhaaranaa bay dhaheen nabigu inuu hazur ka dhigo waa la qumanaan weyday min ibili sadaqa buu ka bixiyey marka hantida guud baa laga siin bay ihahdeen makta qolo waxay idhahdeen ta haddii la waayo aakharay xaqooda goosanayaan aakhare laba xaq baa marka dadkii warafada ahaa xaqii diyadiiyo martii ay lahaayeen la bixinin aakhare ajir bay kaaga qaadan xasanaadkaaga ama dembi bay kugu saari iyagu markay kaa dhamaystaan almaqtuulu bigayri xaqin qofkaad xaqdarrada ku dishayna faraqu kugu dheli yaa rabbi sal haadaa lima qatalanii isna faraqu kugu dheli isna waa ku haystaa iyagana waa ku haystaan haddaad mag bixisana dadka nool xaqooda aad bixisaye ninkaad dishay xaqiisii adig ilaahay aakhara waa isla hortg adig isaga aakhara ilahay waa isla hortegaysaa idigeedi inta alla waa ninkii dhowr qof dilay fain janaa calayhim hadduu wada laayay dafcatan hal mar intooda say u kala horreeyeen lama garanayo ama hal mar buu wax ku wada dhustee ban buu ku qarxiyey ama madfacuu soo tuuray oo khaldamay baa ku dhacay reerkiisii wada laayey say u kala horreeyeen lama garanayo maadaama baabuur qarxayuu la galay say dooni ha noqoto ama way kala horreeyeen laakiin lama garanayo say u kala horreeyeen lama garanayo uqurica cidda qisaasanaysa waa loo qori tuuri hadday isku qabsadaan inta kalena diyay yeelan wain ishtaraka hadday wadaagaan jamaacatun kooxi fii qatli waaxidin hal qof dilkii bay wadaageen qutiluu bihi waa loo dil waa loo lay sawaaun waxaa isku mida ah, istawad jinaayatuhum waxyeeladoodu ha silnaato aw tafaawatat ama ha kala duwanaato hadday kooxii qof wada dilaan waa loo dili qatlu waaxidi biljamaacati wey qatlu jamaacati bilwaaxidi baan leehay dad badan baa la layn waxaa loo layn hal nin bay ha qof bay dileen masaladaasi nas cad oo sariixana ma laha ijmaacna maaha masalo khilaafkeedu mashhuur yahay wey saxaabadana waxaa la soo guuriyaa inay arrintaa diideen mucaad ibni jabal iyo rag ay ka mid yihiin ilaa taabiciintiina zuhri iyo rag lamidaa ah la soo guuriyaa ibnu qudaamana fi lmuqni wuxuu ku soo guurinayaa inuu leeyahay ninkan ilaa xaafid ibn mundir masaladaa daliilna ma laha ijmaacna maaha wax loo codsan karoo kalena malaha halkaasay la marayaan qaar laakiin si kale marka loo dhigo xilligii cumar bay dhacday radi allahu canhu ardaa yaman weliba sanca ayayna ka dhacday koox intay heshiiyeen wiil isu qabqabteen dileen aaseen kadibna sheekadii ka shifantay markaasuu wuxuu yihi waan layn waaa waa rag badane wuxuu yihi low tamaala'a calayhi ahlu sancaa laqataltuhum bihi jamiica magaalada dadka joogoo dhan hadday intay u heshiiyaan ay isugu tegi lahaayeen dilkiisa dhammaan waan layn lahaa waxaynan xikmadda ku jirta waxay tahay jamaahiiru asaxaaba wa jamaahiiru fuqahada iyo aimada muslimiintuna waa isku raaceen hadalkaa waa qaateen waa laga garaabay cumar xukunkiisa lisabab waxaa la yidhi saa haddaan la yeelin de nin kastoo la rabay in la dilo koox baa isugu tegi qisqisaasta si looga fakado nin walba koox baa diliba keli keli wax loo diriba maayo waraag keliga hadaa keliga haddaan dilo waa la qisaasiye innagoo kooxaan isugu tagnuun baa la dhihiyo magtana waa la qaybsan wallahi intaan ku dilan bay hal qaalina qaaraanka magtaada igaga soo hagaagun baa ka dhici xikmaddii qisaaska loo jideeyeyna qofka inuu cabsado oo markii la qisaasayo uu ogaada dilku yaraaday ahayd maqsadkii sharciga ay ka hor imanaysaa marka in la daayo walakum fi lqisaasi xayaatuntii aayadii iyo qasadkii sharcigay ka hor imanaya xikmadii walidaalika nusuusta le naftan hal naf baa loo dilayaa iyo qawaacidda mumaahalada iyo isku minta tilmaamaysa waxaa laga soo reebayaa oo looga baxayaa aayada iyo maqsadka sharciga iyo xukunkan loo jiideeyey in la xaqiijiyo ama si kale u dhaho dawaahirtee nusuustay ahayd naftu hal naf bay u dhigantaa waxaa looga tegey qasadkan iyo maslaxadan ilaalinteeda ayuu cumar uga tegey saana culimmada qaar baa udhigay raxmat ullaahi calayh wuxuu yidhi laakiin dadka markii ninka loo wada dilayo fuqahadeennu aragti ay ka qabaan shuruud baa ku xihan wuxuu yihi sawaaun waxaa isku mid ah, istawad jinaayatuhum aw tafawatad nin walba wuxuu gaarsiiyahay isla wada ekaadaan ama ha kala badnaadaan xataa low jaraxahu waaxidun qofkii hadduu waxyeeleeye jiraaxatan hal wax hal nabar buu ku dhuftay wa aakharuna miata jiraaxatin midna boqol buu ku dhuftay oo wamaata uu dhinto wa kaanat tilka aljiraaxatu lmufrada halkaa mardhufashada nabarka uu ku dhuftayna ay ahayd aw tilka aljiraaxaatu ama nabaradaa kala duwan mimaa nooc low infaradat hadday keligeed tahay laqatala dili lahayd lazimahuma alqisaas labadaba qisaas baa laga rabaa bimacnaa si kale marka loo yidhahdoo kooban marka jiraaxaadkooda iyo nabaradooda dadku qisaas ku wada mudan waa nin walba keligii nabarkuu ku dhuftay hadduu nabar loo dhinto ahaa nin walba nabar loo dhintuu ku dhuftay rasaas bay ku wada fureen oo ku horgufeen de hal nin hadduu ku firana waa ku filayd hadday ku wada fureenna nagu wada dhintay waa la wada dili niinanan ku qarxday bay wada dhigeen godkay wada qoreen bahashay wada rakibeen de janaayadan way wada geysteen laakiin hadday kala duwan tahay midi waa dharbaaxay midna xabad buu ku dhisay labadaa ma la wada qisaasi maya fi lmadhab kanna waa la tacziiri kana waa la qisaasi allaahumma ilaa an yuqطaca in la jazmiyo la yaqiiniyo ilaa allaahumma ilaa an yaqطaca ataariide kan labaadee dambaba inuu gooyo jinaayat alawal kan hore waxyeeladiisii waxay yeelan lahaydba wax isku funfunsaday inuu keeno maahane tusaale ahaan bian yaqطaca alawalu yadahu kan hore gacantiisuu gooyey waa naxwi wax lamida wayaqطaca aلthaani raqabatahu kan labaadna qoortuu gooyey aw yaqudahu u kala jaraba nisfayne laba u kala jaray falawalu jaarixun kan hore nin dhaawac geystay wey wahaani qaatilun kan labaadna mid dilay wey qaybtan dambe mas'aladu waxay soo gelaysaa jinaayaadkii hadday kala duwan yihiin oo qaarkood aan loo dhimanin qaarna loo dhinto inta loo dhinta raggii lahaabaa la qisaasi kuwa kalena waxay geysteen baa laga gudi waxay soo gasha mas'aladan masalada la yidhaahdo asabab walmubaashara qofna sabab buu lahaa qofna falku geystay waxay yidhahdeen fuqahadeenu nin god buu qoday laba nin baa heshiiyey waddada god aan ka qodnoon dadka ku ridnay ku heshiiyeen mid baa qoday qof baa soo kor istaagay godkan muxuu ahaa waddadaa midaa gadaal kaga yimid oo madax madaxa ugu tuuray yaa la qisaasi waxay dhaheen kan dambe waayo isagaa ku dilay mubaashirki isaga waay waxaa kaloo tusaale u bixiyey nin baa godka qoday nin baa godkii markuu arkay dhinacii laga imanayey buu dhagax dhigay si inta lagu turunturoodo godka loogu dhaco nin baa ku turunturoodayo markaasuu godkii ku dhacay yaa dilay ma ninka godka qodaa dilay mise ninka dhagaxa dhigaa dilay waa laba sabab labada sabab hadday kala horeeyaanna waxay yidhahdeen mutaqadimkaa la qaadano ninka dhagaxa dhigay baa labaa lagu leeyahay waxlaala wixii ka dhalanaya meeshaas masaa'ilkaasaa waxaa galay mas'aladan jamaaca qof u heshiisay astimaacu asabab waalmubaashara almutasabib waalmubaashir baa iman laakiin masaladaa iyo waxaa isdhex gala marar badan masalatu quaaci ariiq iyo alxiraaba labadaa masalaa dadka in badan iska dhexgala ama fuqahadu qaarna israaciyaan qaarna kala qaadaan haddaba ishkaalka ay dhalayso maan rabaa inaan baraarujiyo gaar ahaan ninka aalibkaee baaxidka ama qaadiga wax xukumaya markii laga hadlayo cisaabo hubaysan oo mid sahan yahay midna obreshinka fulinayo midna waardiyo dambe yahay oo gadaal ka waardiyeynayo ciidan baa hawsha fulinaya mid waa sahanka midna waa ninka falka fulinaya mid ninka waa gadaal taagan ee difaac dambaha ah mid waa mid xagga shisii taagan oo digniinta qaabishan in lasoo socdo diyaargaroob iyo ka baxa meesha ah oo wuxuu telefoon soo diriyaa iyo meel buu luuq ku jiraa geed buu saaran yahay mobile buu ku soo hadlayaa midna wixii soo kediyuu xabadda ku ridayaa midna hawshii buu fulinayaa dembiga ma kala leeyihiin majmuuca cisaabo oo xoog iyo wax ku fulinaysa qaarna fuqahadu sabab iyo mubaasharay gelin qaarna waxay gelin qismu qutaaci turuq iyo xiraabay gelin fuqahadeennu qaybahaasoo kale shaaficiyadu qismuxiraabay geliyaan ee tan waxaa laga hadlayaa qofku fal buu geystay qofna falkii sabab buu ahaa suuradan raqabada iyo laba loo kala gooyana laba qof baa geystay labadaba fal loo dhinto laakiin midkii ka hore on midho dhalin buu kii dambe midho dhalay meel baad ka soo tuurtay isna intuu soo socday buu soddon xabadoodoo ka shabaq kaga dhigay ninka ayaa dilay adu dabaqaas faraad ka soo tuurtay nin intusoo dhulkaadu sooba gaara ma noolaadeen hadduu daayo qofkana waa dhiman lahaa dembigiisana adaa lagu qabsan lahaa ma daynaya intuu soo socday buu shabaq kaga dhigay gebigiisiiba ama waxay dhaheen seef buu qaatay oo qadahu nisfayn labuu u kala jaray waxay yidhaahdeen kii horoon mina dhalin mid kale jinaayo wixiiba liqda hadduu sameeyo kan dambaa la qabsan waa tan oo kaleeto hadda wayaqطac aلثaanي raqabatahu aw yaqudahu nisfayni falawalu jaarixun wاthaani qaatilu wey walow shaaraka alcaamida caamidu ninkii ka soo xudilaya hadduu laka la wadaaga mukhtian nin gafay nin kama iyo kasbaa isugu tegey falaa qisaasa calaa axadin midna qisaas laguma laha nina kas buu u dilayey nina kamaabay ka ahayd soo ma dhici karta waa dhici kartaa soo fuqahadeena soo inagu soomaalida mayna dhihin sagaala lugteeda iyo dhegteedaan iskula qabtay xabad markaasuu yii u ekeysiin way xoqanaysay bu iyadoo xoqanaysa baa kula dhejiyey bu fuqahada amilada u ekaysiida way yaqaanaan waxaa la yidhi lamaadin baa meel wada tooganaysa nin baa ka shisheeya mid wuu arkaayoo ninkaa laftiisa inuu diluu rabaa midna waxaanse kuu tooganayaa dhagtay ka siiyeenba labadii xabadoodba ninkii bay ku dhaceen ninkii waa dhintay yaa dili nin kas aya nin ka maaa dili ninkii kasaya kama hadday wada dileen jinaayada dhimashadu ma qaybsanto saa darteed qisaas ma waajibayso shubha weeye khaaa soo galay darulxuduudi bishubhaati buu noqon walaw shaaraka ajnabiya ajnabiyu nin ajnabii hadduu kala qayb gala aban aabe ikhtusa min alajnabiyi ajnabiga waa la qisaas nin baa la dishay wiilkiisi wiilkan la dilay adig iyo aabbihii baa wada dilay ama adig iyo hooyadii baa wada dilay oo sida wada disheen de nin weyn buu ahaayo hooyadii oon guursadaan ka qabi waayey waan u heshiinay inaan dillo marka waa isu qabqabanay qalaf waa dilay hooyadu waa waalid oo la qisaasi maayo adig laakiin waa lagu qisaasi masaladan tii hore maxay kaga duwan tahay ma ka duwan tahay nacam maa farqi baa udhaxeeya farqi udhaxeeya wuxuu yahay marna waa jinaayadani qisaas ma waajibisaabaa laga hadlayaa marna jinaayadan asal ahaan qisaas bay waajibisaaye qofkanaa maanic ku tacalluqay wey marka hore jinaayadan isu timid jinaayadan isu timid baa shubho keentay inay qisaas waajibinayso darul xuduud bishubahaat baa la yidhi markan labaadna jamaaco camdan waxu wada dishay baa tihiin jamaaco camdan waxu wada dishay kasna waa la wada qisaasi jiray haddii qayb ka mida maanic ka reebo kan kala maanic reebay ma jiro farqiga udhexeeya laaxiday halkaas wey wayajibu lqisaasu baa waajiba fasalkan aan ku daraya fi ljiraaxaati fasalkan tegi baan leehay qisaasu aydan fii kulli jiraaxin dhaawac iyo nabar kastaba qisaas baa waajibta intahaa gaaray ilaa cadmi laf nabar kastaoo markuu ku dhacay laf gaaray qisaas baa qisaas buu leeyahay kalmuudixati midda lafta caddaysee madaxa ku dhacda fi ra'si madaxa iyo walweji wejigaba muudixa haddii la ilaaqo waa nabar madaxa ilaa wejiga ku dhacay ee lafta gaadhay baa muudixa la yidhahda laakiin aan jebin ilaa lafta waa lagu qisaasi waa la caddayn wa jurxi alcadudi wasaaqi cududda gacanta iyo dhudhunka lugta nabarkii ku dhacee lafta gaadhana waa lagu jeexi ilaa lafta la gaadhsiiyo iyo walfakidi bawdada idantaha aljurxu dhaawacu iyo nabarku hadduu gaaro ila acami lafdi walmuraadu ujeeddada bilmuudixati tacadayse loo jeeda iyo wabintihaai ljurxi nabarku inuu gaaro ila alcadmi laf waxaan uga jeednaa an yuclama in la ogaado usuulu sikiini sikiintii iyo mindidii inay gaarto aw ilmasallati ama wixii wax lagu jeexaye kale maalan tusaale ahaan ila alcadmi lafta inay gaaraan wey walaa yushtarau hardi maaha uhuuru cadmi laftu inay muuqato waruyatuhu aragtidiisa in bidhaanteeda la arka qasab maaha laakiin in la ogaado weeye xataa qori la geliye iyo sawir la sawiraya hanoqotee waxaana lafta inuu gaahay in la ogaado ubaa haria halkaasa caawa ku daynayna wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk